alxamdu لله رب العالمين صلى allahu وسلم wbaarak calaa نبيه الكريم muxamedi وآله وصحبه أجمعين ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii sideedaad ee ka mida ah kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albeyxaani raximah llahu tacaala waxaynu ka soo baxnay xadiidka abu saciidin alkhudri oo nebigu saxaabada u ku lahaa sala allahu calayhi wasalama iyaakum waljuluusa fi turuqaat maadaamuu nebigu aadaabta waddada dadka fadhiisanaya uu ka hadlay magaaladeena laba mushkila ka jirta oo ku saabsan meelaha shaarica iyo waddooyinka dadku ay marayaan qayb ka mid ihi masaajidda gidaaradooda waxaad arkaysaa rag iska fadhiisanaya wakhti dheerra iska fadhiya masaajidkiina laga yaabay inuu furan yahay halkii masaajidka ilaahay uu geli lahaa oo uu qur aan ku akhrisan lahaa oo ilaahay ugu dhowaan lahaa buu maantao dhan gidaaradaa masaajidda fadhiyaayo dadkaa waddada uu iska fiirinaya inuu gidaarka fadhiistaa wax xaaraan ma ah laakiin khayr badan baa ku dhaafaya oo masaajidka ku dhaafaya shar badanna inuu ka soo gaaraa laga yaabaa dumarka ajanebiga ah oo maraya wadada oo maantao dhan uu fiirinayo marka raggaas ayaga ah oo dhaqankaa sameeya inay ka waantoomaan waa kula talin lahaa dumarka waratada ah dadka waratada ah oo dumarka u badan oo jidadkii in badanoo ka mid a ah galbihii marka la gaaro aan laga mari karinna maadaama meesha risaq xalaal ay ka raadinayaan oo laga yaabo inay ku ilmo korsanayaan mashaakil badan baa ayagana jidkii dadka ka hayso waa laga mari la jidkii caadiga ah ee dadku marayay baa waxaa la dhiganayaa gogollo yaryara alaabtina ah, alaabtiina waa lagu duldaadsanaya waxaan arki jira awal marka jaam iyo zaxmadii ciriiri ka jira baabuurta hadda mid dad baa bilowday marka meel laga mar aan lahayn taraafikaa dhicinaya male ayagii inta badan la isqaban maayo shaaricii dadku ay marayay baa gogol lagu fiidsadoo la wada fadhiyaa ilaa halkan iyo masaajka meesha looga baxo kale waxaad arkaysaa meel lamar aan lahayn oo ah dadka marankiisii ah waxaan u malaynayaa duruuf baa u geysay baahi baa u geysay qaybo badan oo ka mid ah in hawshaas meel xadidan calal aqal wax la dhigto oo aan ayagana arsaaqdooda dhibu ka soo gaarin ummaddana dhib ku ahayn ayagana waa kula talin lahaa waxaan saddexaadoo ku talin lahaa dadka dumarka ah oo waddooyinka qaybo badan fadhiisanaya iyo kuwa waddooyinka marayaba xijaabka iyo asturka in lagu dadaalo oo bulshada meesha la joogto oo ragga ah aysan gabadhu sabab ugu noqon inay fitnayso jirkeedii iyo cawradeedii intay bannaanka soo dhigtay iyo quruxdeedii alxadiidu alkhaamisu wahalaahuun xadiidka soddon iyo shanaad can cabdilaahi bni camr bni caas waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma isaga yaabihii baa allaha ka raali noqdee anna rajula nin ayaa sa'ala weydiiyey rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama wuxuu weydiiyey ayul islaami islaamka arrimihiisa keebaa khayrun ugu khayr badan qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama tudcimu acaam idcaamuka quudintaada dacaamka aad dadka siisid wa taqra'u waad akhrinaysaa assalaama salaamta calaa man ruuxa carafta aad garanaysid iyo waman ruuxa lam tacrif aadan garanayn rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa laba camal oo waaweyn oo iskaashi ah oo muslimiinta u dhexeeya oo labaduba baraka khayr ay leeyihiin oo tacaawun ah isgarabsi labadaa tacaawun waxaa weeye altacaawunu almaaliyu waatacaawunu albadaniyu iskaashi maal ah iyo iskaashi jirka ah iskaashiga maalkaahi waxaa weeye tucimu acaam inaad dadka cunto siisid wakhtiga la baahan yahay wakhtiga waxa weeyaan duruuftu ay jirto masaakiinta iyo dadka dacdarradu haysato dadka noocaasoo kalea in loo faragodoo laga warqabo ee aysan noqonin waxsiintaadu mid takabur iyo isla weynan ku salaysan dabaqada adiga isku heerka aad tihiin ood wax wada haysataanna keliya aad wax siisid meeshay soomaalidu ohan jireen ninkii waxhaystee wax ugu darta nin qadadiisa heli kara oo jeeb qoyan oo dhaqaalaysan baa asaga iska iibin la iska iibinaya waxaa laga yaabaa dad badan inay wax u taraan masaakiintii baahnayd ama ha aamusnaadeen ama hadawarsanadha dawarsadeenna dhinac iyo gees laga maro waxay u egtaa kuwaasi marka ilaahay darti kama aha ilaahay baa dadka quluubtooda waxaa ku jira ka warqaba laakiin dadkii mudnaa oo aad dhinaca kala maraysid iyo dadaad mudnayn oo aad wax siinaysid ama waa ikhlaas daro ama talaxuma ku haysa dadka masaakiinta ah xilliyada duruufta adag lagu jiro qaxootiga abaaraha wakhtiyaasha adag fatahaaduhu markay dhacaan masaakiinta aan waxba haysan in la caawiyo garab loo noqdo dacaamkaa waxaa soo gelaya kii waajibka ahaa sakadii baa soo gelaysa waxaa soo gelaya martiqaadidii waxaa soo gelaya ehelkaagii inaad quudisidoo ilmahaagii iyo xaaskaagii owlaaddaadii aadan waxaad heli karti ka hakran ayaguna ay ka baahan yihiin oo bakhiil aadan noqon tudcimu acaam walidaalika nebigeennu sala allahu calayhi wasalama markuu madiino soo galay saxaabada gobol ka midu waxay leeyihin wixii ugu horreeyey oo nebi maxamed aan ka maqallo waxay ahayd cuntada quudiya salaatuleylka tukada salaantana faafiya jannada ilahay baad waxaad ku gelaysaa nabadgelye jannada ilahay baa lagu galaa marka tudcimu acaam waxay keenaysaa inay ummaddu isjeclaato oo isku xirnaato oo qolyaha ilaahay u waxsiiyey kuwa baahani dad ay ka dhaxaysa ay noqdaan maxabbo iyo isjacayl iyo isu gargaar laakiin markaad adiguna waxaysid masaakiintii baahnaana waxaagii ay ka qatan yihiin ood bakhiil ku noqotid markaasaa waxaa laga yaabaa inay badato tuugnimada xasadka in col lagula noqdo in la kala fogaado si hawshaa looga badbaado masaakiinta ha la caawiyo halaga warqabo qodobka labaad wa taqra'u salaam waa tacaawun badani ah bulshada muslimiintaad waxaad ku faafinaysaa salaamta maxaad u faafinaysaa ilaahay darti baad u faafinaysaa maxaad u faafinaysaa shacaa'irta islaamkaoo daahirkaa inaad faafisid ayaad u faafinaysaa tasannuc iyo cid iska iibin iyo salaan khaasana ma aha takabur iyo isla weynana ma ah markaasaa nebigu wuxuu leeyahaa calaa man carafta waman lam tacrif ruuxaad garanaysay salaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaadan garanayna salaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qofka aad salaamaysid waad u ducayse dushaada naxariis ilaahay ha ahaato ilaahay barakadiisa dushaada ha ahaato nabadgelya dushaada ha ahaato isaguna intoo kale lagala rabaa inuu kugu jawaabo ka yarra wuu kugu jawaabi karaa ka yarra adugu waa ku salaami karta erayaasha noocaasa ee latiifan oo salaamta assalaamu calaykumtu saamayn waxay leeyihiin quluubta dadka inay isu soo jiidaan ah sidaa awgeed baa nebigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rumayn maysaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma rumaynaysaan xataa taxaabu ilaad iska jeclaataan isna jeclaan maysaan oo janno geli maysaan lan ljannata xataa tu'minuu janno geli maysaan ilaad ilaahay ka rumaysaan ilaahayna rumayn maysaan xataa taxaabuu ilaa iska jeclaataan bal u fiirsa jannada gelitaankeeda waxaa ka horeeya iimaan iimaankiina waxaa ka horeeya isjacayl iyo waxa weyaan in la isjeclaado waayahaya maxaa ka qayb qaadan kara bulshadu inay isjeclaato awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum miyaana idin tusinaynin oo idinku hanuuninaynin wax haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan nebi allow noo sheeg weeye afshu salaama baynakum salaamta faafiya dhexdiinna qofkaad garanaysid iyo kaadan garanaynba assalaamu calaykum kharashna kaaga bixi maayo culaysna kaaga waxa weeyaan kugu soo kordhi maayo caafimaad darrana kaa soo gaari maysee khalqiga muslimiintahayo walaalahayaad isku jeclaanaysaan eray yar markoo aad ku hadashay oo kuu soo jiidaya walaalkaa qalbigiisoo kuu soo dhoweynaya xoolana aysan kaaga baxayn waqtina uusan kaaga baxaynin maxaad ku diidi assalaamu calaykum khalaas urur gooni oo assalaamu calaykum iskale ma jiro qolyo kooxoo la yidhahda assalaamu calaykumna ma jirto shacaa'irta islaamka oo caamka ahay ka mid tahaa calaa man carafta waman lam tacrif hadda ka horre waan ishaaray sunnada noocaasa inta laga tegay bay salaamtii waxay noqotay salaam ku salaysan macrifo iyo intii istaqaana sidaa awgeed qofku hadduu ku salaamo cabaar baa laga yaabaa inaad sii fiiriso tirada xaggeebuu talo kugu arki jiri ama qof kaluu kugu khaldayaa inuu islaamnimo iyo dar ilaahay kuu salaamayo maba moodaysidba sabab dhaqankeedii baan ka tagna sunnadaasaa marka waxay noqoto sunno qariib ah oo soogelooti camal inugu ah waa in la soo nooleeyo bulshada dhexdeeda lagu faafiyo assalaamu calaykum oo aad qofkii kusoo fiiriyo kula yaabano tidhahda war ilaahay darti bay iga taha walaalkay muslima sooma tihid assalaamu calaykum xadiidku wuxuu sheegay calaa man carafta waman lam tacrif ciddaad garanaysay iyo ciddaadan garanayn gaal iyo muslim iyo faasiq iyo daayic ilaahay adeeca iyo mubtadic iyo mid kale midna muusan kale sheegin adilo kalaa khasistay oo wax ka soo reebtayoo dee gaalada si gooniya salaan ha ugu bilaabin inaad sheegtay salaanta islaamkana laga hadlaya salaamta islaamka muslimiinta dhexdooda laga hadlaya afshu salaama baynakum dhexdiina salaanta faafiya sunnada noocaasa waa in lasoo nooleeya marka marka waa caam la khasisay gaalada maya waa muslimiinta waxa la salaamayo can cabdilaahi bni camr bni caas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anna rajula nin ayaa sa'alo weydiiyey rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama ayu lislaami islaamka arrimihiisa keebaa khayrun u khayr badan qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tutcimu acaam cuntada ayaad quudinaysaa oo dadka siinaysaa dadka baahan baad ka warqabaysaa wa taqra'u waad akhrinaysaayo waad gaarsiinaysaa assalaama salaamta calaa man ruuxii carafta aad garatay iyo waman ruuxa lam tacrif aadan garanayn wuxuu nebigu sheegay salaanta khaaska wakhtiga la gaaro inay ka mid tahay saacadda qiyaame astaamaha lagu garto oo dadku salaanta si khaasay isu salaamaan rawaahu wa muslim alxadiidu saadisu wahalaaثuun xadiidka soddon iyo lixaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu ana rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigeennu man ruuxii kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinkii dambe falyukrim ha karaameeyo dayfahu martidiisa waman ruuxii kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi maalinkii al aakhiri ee dambe falyasil ha xidhiiriyo raximahu qaraabadiisa waman ruuxii kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe falyaqul ha ku hadlo khayran wanaag aw liyasmut ama ha iska aamus rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa saddex shay oo anshaxa iyo aadaabta wanaagsan oo shareecada islaamku ay la timid oo ummadda baraysa ah qodobka koowaad waxaa weeye haddaad ilaahay rumaysan tahay aakharana rumaysan tahay maxaa labadaa la isugu xidha man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri waxay culimmadu leeyihiin waa bidaayada qofka noloshiisu meeshay ka bilaabato iyo meeshay ku dhammaata labadaa qodob baa wax lagu xidha noloshaada rasmiga ahi waxay ka bilaabataa markaad ilaahay rumaysay subxaana wa tacaala waxaa noloshaada u dambaysa markaad aakhare tagtid waa nolol kalood gelaysa labadaa nololood qofka rumaysan oo ilaahay rumaysan wujuudkiisa iyo jiritaankii rubuubinimadiisa inuu wax walba asagu abuuray wax walbana leeyahay maamulo inuu yahay axadka mutaysta in keliya xaq lagu caabudo asmaadiisa iyo sifaadkiisa rumaysan ruuxii aakharana rumaysan inay tahay maalin la is abaalmarinayo falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo maamuus martidaada sharaf oo hagaaji ayib see loo maamuusayaa haddiise aad ka seexatay ka war martidii intay kugu soo hoyatay baad ka seexata waxay xaq u leeyihiin martidaasi inay xoolahaaga kuu gacan dhaafaan oo wixii martisoorkooda ku filan ay ka qaataan hadday lacag tahay hadday raashin tahay xoolo la maalaya hadday tahay weelal wax lagu karsanaya hadday tahay xaq waxay u leeyihiin fitan iyo balaayo ka weyn haddayna ka dhalanaynin xataa haddaa iswaalwaashoy kaa xoog badan intay gardaduub kuu xidhaan ama mid fulaya haddaa tahay intay kuu cagajugleeyaan inay xoolahaagii xaqii martinimo ay ku lahaayeen ee ka qaataan xaq bay u leeyihiin culummada gobol ka mid ah waxay isweydiiyaan qofkii marti uu ku soo hoyato oo martidii ka seexda oo martidii gaajo ay sidii ugu dhintaan magtoodii baa lagu leeyahay qaar baa yidhi isagaa laga rabaa magtiisi keenaa la odhanaya sababtoo waad ka seexateen xaqi ay weliba lahaayeen baad u diideen waxay culimmadu isweydiiyaan ma waajiba mise ma aha qaar ka midu waxay leeyihiin waa waajib laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay u badan yihiin inaysan waajib ahayn sunno aada u wanaagsan ay tahay ayib ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay nebiyullaahi ibraahiim oo malaa'ig marti qaaday malaa'igtaa markuu marti qaadayeyna malaa'ig ahaan uma marti qaadayna bani aadan buu u qabe nebi muxamed baa waxaa lagu yidhi hal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin nebiyullaahi ibraahiim martidii socotoo u timid oo weliba la karaameeyey warkiisu ma kuu yimid nebi muxamedow markaasaa ilahi wuxuu ka warramay id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama qaala salaamun qowmun munkaruun faraaqa ilaa ahlihi fa bicijlin samiin faqarabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluun aayaadkaa dhowrkaa waxay ka hadlayaan gobonimada uu sameeyey nebiyullaahi ibraahim iyo siduu marti u marti qaaday malaa'igta ibnuqayim baa aayaadkaa dhowrkaa sharxay markaasuu wuxuu kala soo dhex baxay dhowr iyo toban qodob oo ku tusinaya aadaabta iyo anshaxa wanaagsan oo nebi ibraahim uu u martiqaaday malaa'igta waxaan jeclahay inaan isla wadaagno balse aan isu barbardhigno qaabkan wax u martiqaadna iyo qaabka nebiyullaahi ibraahim uu malaa'igtaa u martiqaaday asagoo bani aadam ahaan u soo dhoweynayay nebiyullaahi ibraahim malaa'igtu markay u yimaadeen ilaahay wuxuu ku bilaaba almukramiin inay ahaayeen oo malaa'igtaa la karaameeyey horta yaa karaameeyey ciddii ay ku soo haydeen oo marti ahaan ugu yimaadeen wuu maamuusa sharafta kama xayuubin ma cabsigelin ma guulguulin ilaahay baa qur-aankiisa ku magacaabay inay yihiin mukramiin la maamuusay xag ilaahayna waa ka karaamaysnaayeen nebigaas ilaahay oo nebi ibraahimana wuu karaameeyey kow wuxuu sameeyey malaa'igtiisii wuu karaameeyo ilaahay baa wuxuu ku tilmaamay horta inay karaamaysan yihiin waa qodobka koobaad qodobka labaad markay soo gelayeen inay idan iyo fasax weydiisteen lama sheegin id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama way soo galeen baa leehi isti'daan iyo ma soo geli karnaa aayadku ma sheegin sabab waxay culimmadu leeyihiin gobonnimadu wuxuu ku ahaa caan iyo martiqaadka inuu dadka martiqaado ilaa gurigiisu uu noqday guri la iska soo galo socotadu iska timaadaba waa diiqsinimo iyo gobonnimo inay martidu ku dugsato oo gurigaaga la iska yimaado oo mar walba dabku ka shidan yahay oo dadku ay ku arkaan ruux istaahile inaad tahay ruux lagu soo hidaaye waa arrin aad u sharaf badan sida awgeed wax isti'daan ah lama sheeginoo waxay leeyihiin curfiga meesha wuxuu ahaa guriga nebi ibraahim martidu inay iska timaadaba istidaan marka lama sheeginoo waa sharaf labaad waxaa saddexaad way salaameen waxay ku yidhaahdeen salaaman isna wuxuu ku yidhi salaamun jumla ficliyay ku salaameen isaguna jumla ismiyuu ku salaama jumlada ismiyadaana waa ka sarraysaa jumlada ficliyaha waxay ku tusinaysaa ducadan anigu idiin ducaynaya malaa'igay waa mid weligeed jirayso haabit aan mar dhaqdhaqaaqaynin tooduna waa mid ku tusinaysa tajadud salaantiisaa marka ka heer sarraysay tan malaa'igtu ay ku salaameen malaa'igtu marka adiga marti hadday kuu timaado oo marti kugu soo hoyato hadday ku salaamaan waxaa lagaa rabaa soo dhoweyn aad u tiro badan iyo salaan toodii kaba sii qaymo badanba waxaa afraadoo ilaahay ku tilmaamay nebiyullaahi ibraahiim arrin cajiib badan oo waa maxay wuxuu sameeyey mubtadihii buu meesha ka xadfay waxay ku yidhaahdeen salaaman markaasuu asna wuxuu ku yidhi salaamun salaamun ayuu ku yidhi muxuu sidaa u leeyahay culimmadu leeyihiin wuxuu sidaa u sameeyey lianna salaaman bay ku yidhahdeen asaguna wuxuu yidhi salaamun macnaha calaykum mubtadihii waa joogaaye khabarkii baa meesha ka xadfan wuxuu sidaa u samaynayaayo salaamun u leeyahaa tiisaa ka camimsan oo camimaysa camnimay faa'iidaynaysaa marka saas uu salaamay waxaa kaloo meesha ku jiray markay u yimaadeen buu wuxuu ku yidhi qowmun munkaruun qowmuntu waa mubtade qowmun munkaruun ama waa khabar khabar weeye antum idinku qowmun qolaa tihiin munkaruuna aan la garanayn marka qowmun antum idinku qowmun qolaa tihiin mubtadihii wuxuu u xadfay waa ayaga soo dhoweyn uu soo dhoweynaya laftirkeeda qayb ka mid a ah. wuxuu kaloo sameeyey qowmun munkaruuna qolo aan la garanayn baa tihiin buui laakiin muusan odhan ankartu calaykum waan idin qoonsaday idinma aqaan hadalka in la duuduubo hadal laga dhigo la idin garan maayo iyo inaad qofka toos ugu tiraahda anigu ku garan maayo waxaad tira tahay meelaa ka soo jeedi midna dad socotaah oo kuu socdaaye waa kala saamayn badan yihiin dadka meesha joogaa idin garan maayaan baa laga yaabaa martidu inay u fahanto laakiin soo dhowaada guri wanaagsan baa timaadeen qolo aan la garanayna waa tihiin hadalkaasaa wuxuu ka fiican yahay inaad qofka ku tirahdo anuba ku garanayo martina kuwa weliba wuxuu kaloo sameeyo lixaad qur-aankuna sheegay faraaqa ilaa ahlihi rawqaanka waxaa la yidhaahdaa addahaabu ikhtifaan qofku inuu tago si dhuumasho ah qofkaad marti qaadaysa haddaad tira halkaan fadhiiso shaabaan kuu soo karin oo bariis baan kuu soo karin oo jikin baan kuu keeni oo waxway alaab baan soo wada yaxyax baabad ku ridaysaaba qofku waa yaxyaxay ninkan wuxuu sheegaya tiro badan ma kuuga la sheeganaya bisoranaya laakiin gobonnimadiisa waxaa ka mid ah si tartiiba ah oo aysan ku talagelinba ayuu u baxayba faraaqa ilaa ahlihi isla markiiba waa baxayba taasuna waxay ku tusinaysaa xusnu diyaafa martiqaad wanaagsanaanta nebi ibraahim oo soo gelaysa falyukrim dayfahu martidiisa qofku ha karaameeyo ilaah iyo rumaysan wuxuu toddobaadoo sameeyey mausan dareensiinin markuu u imaanayo cuntada u keenayay isla markiiba faraaqa ilaa ahlihi fa jaa'a bicijlin samin dibi buu isla markiiba la yimid nooca ay tahay iyo waxba isagoon usii sheegin ayuu isla markiiba wuxuu keenay xoolihii uu ku martiqaadaya ayuu keenay ayagoo marka kuba baraaruginba oo islamarkiiba u baxay yuu isla markiiba martadii keenay ayib fa jaaa bicijlin samiin maxay ku tusinaysaa laba macno labadaba way ku tusin horta dibi kaamil ah oo hilibkiisii dhammaystiran yahay ayuu keenaye hilib haafhaaf oo kala googo-an muusan keenin qofka haddaad marti qaadaysa marka si waafi oo dhammaystiran oo uu ka dhargo ka noolaado u martiqaa dabcan qofku wuxuu ilaahay adoon ugu yaha wuxuu awooda fataqulaha ma sadactum koob shaaha qofka haddaad u heli kartid kaa unbaa lagugu addoonsaday inaad wax ka siisi laakiin inaad aduu neefba heli karin isu takallufto tiraahda neef iyo dayme iyo deeq iyo waxbaan raadinahayaa waxaa weeye waajibkuguma aha taasi ayib bicijlin buu marka la yimid horta dibi ayuu la yimid neef hilibkiisii oo dhammaystiran weliba neefku neef caataa ma ahayne neef cayiloon buu ahaa wakhtigaasna waxaa la door bidi jiray hilibka xoolaha lo dee mid geel muusan u keenin diyaafadana kanaa ku fiicna ayib markii ay isu yimaadeen uu u keenay xoolihii martidii uu ku martiqaadaya markuu u keenay arrin cajiibuu sameeyey arrinka cajiibka uu sameeyey waxaa weeye fa qarabahu ilayhim ayaguu u soo dhoweeyey aada ugu fiirsa hawshaas haddaad dadkaan marti qaadid masaajka dhex fadhiya sigiska waad hoteel ka buuxisid waad tiraada hadda minanku minankiini weeyaan quraacda oo qaadooyinka qaatoo soo gurta idinku ayaga aad waxa rafaad gelisayba inta badanna waayaha waan ugu soo baatay hoteelada iyo guryaha iyo marka la yimaado in dadkii martidaha la xilqaamoo la yihahda hayo idinkaasade waa yaxyaxyaan dadku qof xataa wax badan qaadan laha oo laga yaabo gaajo sakaraad inuu leeyahay markaad qaadada saxanka isugu dhiibtay raashin waa isku xushoonaaya adaa waxaa la rabaa adaa marti laguu yaha dadku adiga marti kuma ahee waxa adigu marti uma tihda adaa marti laguu yaha xil gooniya marka saaran oo cuntada soo gurta rag waaweyn oo maanta o fayl ugu jira iyo saxamo waxaa ka haboon adugu isu xilqaan faqarabahu ilayhim asagaa khaadimkee nebi ibraahim asagaa shaqaynaya hebelow wax u qabo ma odhan waxaa kaloo cajiib ah intuu cuntadii meel dhigay taqarabuu soo dhowaada muusan odhan ha soo dhowaada cuntada u imaada laakiin asagiiba inta cuntadii qaaday ayagii u dhoweeyey faqarabahu ilayhi waa gobonimo soomaalidu dhaqankaa waa ku fiicnaan jireen in dadkii loo khidmeeyo wax loo keeno la sharfo weliba loo cudurdaartoo la yidhahdo waa waa meel baan idinka dhacnay laakiin hadda waxaad mooddaa xoogaa dhaqamo kaleeta inta ina dhex galay baa dadkii waxaa leeyahy cuntada soo gurta dhaqaajiya xagga aada baa waxaasta meesha la yidhaahdo sayid cali kilaab kalaab baa waxaana la kugu dhigay aroos baan aada marka waa la lasoo gurto cuntada sheekh aan saaxiibnaha maalinkaa mobel looga jeebsiiyey suufayl ugu jiray ninkaas maalinkaa martiqaadka maanfacahaya nin dhanoo inta loo yeeray haddana layn la geliyay haddana mobeelkii laga martis waxa weyaan laga jeebsiibay khalaas waxaa ka haboon marka dadka fariista shaqaalo u samee maamuus dadka inta fariisisid faqarabahu ilayhim markuu cuntadii u dhoweeyey kumuusu ohan cuntada cuna waa idiin keenay maanto dhan baa idiin soo shaqaynayay laakiin wuxuu ku yidhi alaa ta'kuluun labada eray u fiirso cun iyo cuni maysid miyaah farqi baa udhexeeya kee macaan kee nafta u fiican miyaadan cunaynin ma isku dayi kartaa ha ma isku dayi kartaa alaa ta'kuluun cardi baa loo yaqaana waa bandhig macnaheedu waa cuna laakiin ereyga cun ah amarku taqliintaasuu ka leexinahaya inaad qofkii awaamir siisid qofkaani waa maamuus buu kaa mudan yahay marti kuu yahay ma isku dayi kartaa meelo cuni kartaa alaa ta'kuluun markuu arkay xataa cuntadii inaysan gacmaha uba taagaynba maba fiirinaya cuntadiiba ma rabaanba lanna waa malaa'ig hawl kale inay u socdaan asaguna ma garanayo markay hawshaasu dhacday qowmun munkaruun baati ma la idin garanaya buu ma idin garanahayo ma la idin garanahayo ku yidhi laakiin cuntadii baad cuni weydeen dadkii horoo dee martida ii ahaan jira oo ii imaan jira dhaqankooda waxaa markay i yimaadaan inay cuntada cunaan idinkiina hadda cuni maysaan marka wuuba cabsadayba nebiyullaahi ibraahim cabsibaa soo gashay oo soo wajahday ayib martida noocaasa ah oo qaabkaas leh oo wakhtiga saa loogu ilaalinayo ayaa waxay tahay hadiga aadka u wanaagsan oo ay muhimka tahay inaan ku dayano nebi ibraahim waa nebiga nebi moxamed lagu yiri sal alla wasalam diintiisa raac gobanimada noocaasana inaan la nimaano waayahan hadda waxaa la sameeyaa islii xaafaddeenaan adegannahay dad baa waxaa loo qaybinayaa kaarar ama aroos ha noqdo ama wax kale ha noqdo ama miiting kale ha noqdo waxaa ku qoran xilli qofkan aad warqadda siisay wuxuu u arkayaa inaad karaamayso kaarka u dhiibtay waqtigiina wuu ku imaanayaa laakiin waxaa laga yaabaa laba saac meesha inuu fadhiyo cunto lama siinin nashiidooyin iyo waxbaa laga yaaba inta lagu daara dhagihba inay xanuunaanba si loo codka kor loogu qaado inuu rafaado laba saac buu fadhinaya dukaan buu qofkaani leeya laga yaaba shaquu ka soo tegey meel buu u shaqaynaya waa shaqaala waxa laga yaba inuusan xorriyad haysan laba saac adna haysa ka mid ma aha martiqaadka wanaagsan oo nebigu ina leeyahay sala allahu alayhi wasalama fal yukrim dayfo dhaqankeennu horoo aan naqaanayna ma aha kalaankal iyo dhuladhule iyo adduunbaa inta loo keeno waagi hore martidu markay timaado kusug fiican la siiyo oo shah la sii siiyo isla markiiba haddana wax kale laga daba keeni jira laakiin dad laba saac kursi ku fadhinaya iyo hal saac oo laga yaabo kowdii duhurnimo intuu miis kuu fadhiistay casarkii inaad soo fasaxdid arrinkaas waxaad mooddaa inuusan dhaqankana waafaqsanayn sharcigana waafaqsanayn waa lugooyo socota ballanka wakhtigiisa waa in la ilaaliyo dadkana wakhtigii la ballamay waa in wax loo qabto qof maqan sugitaanka waxaa ka muhiimsan dadkan kusoo ajiibay oo kuu yimid kitaabka dhulka ka kor qaade ah. ayib marka dhaqankaas wanaagsani falyukrim dayfahu martidiisa ha maamuuso wey qodobka labaad qofka ilaahay aakhira rumaysan falyasil raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo qaraabadooda waaye marka taasaa muhim ah leanna xadiisku wuxuu sheegay qaraabadaada xiriiri waxay culimmadu leeyihiin qof kasta oo markaad isu abtirsataan adiga asaga nasabkiinu uu meel iska soo galo baa qaraabo ku ah soomaaliya dhan marka meesha waxaa ka soo baxaya waa qaraabo habaryar ayeeyu aayo awoowe isku nasab intaas oo dad oo qof walbood isu abtirsataan nasabkaagiiyo kiisu uu meel iska soo galo baa waxaa laga rabaa inaad xiriirisi bani aadamka haddii shaqo loo diroo layihahdo waxaan qaba wuxuu jecel yaha muxuu ka dheefayaa in loo sheego haddaan qaraabada xiriiriyo maxaan ka faa'iidi wuxuu nebigeennu sheegay sala allahu calayhi wasalam maalinka qiyaame jidka siraad oo lagu aroorayo waxaa labada dhinac ka taagan ammaanada iyo raximka iyo qaraabada waana ducaynayaan waana habaaramayaan qaraabadu waxay leedahaa ilaahu ruuxii i gooyey halkaa maanta ku reeb jidkaa siraad baa lagu reebayaa marka jidka siraadna waxaa hoos uu kor maraa jahanamo jahanama ka hoosaysa bartaasaa lagu reebaya qofkii qaraabogoyska raxim goys waa goys bay soomaalidu yidhahdaan ma fiicna qofka qaraabogoyska ah ayib qof kasta oo wax kaala dhexeeyaa nasab iyo qaraabo iyo rixim ah xiriiri maxaad ku xidhiirin waxaad ku xidhiirinaysaa wax allaala waxaad u awoodid oo khayr ah inaad ku caawisid hadal wanaagsan ficil wanaagsan gacan wanaagsan soo booqasho wanaagsan halow iyo soo wicid wanaagsan maalinka uu kuu baahdo oo ku qaraabsado mi iyo meel intuu ka yimaado kure walaalo waa baahnaya waxay caawi inaadan ku odhan in adeerkaabaa joogo hebel baa joogo hadda ka hora wax lagu siiya maxaad rabtaa ku odhan waxaad u awooddi ku caawi haddaadan wax u tarayna ha dhibi wax allaala wixii dhib ah oo qofka haysatana waxaad kala qayb qaadan karti dhibkaas ayadaa ka difaaciddeeda ka difaac khayr oo dhan waxaad u awoodidna ku caawi shar oo dhan waxaad ka difaaci kartidna ka difaac waxaa ugu wanaagsanoo khayr oo aad ka caawisina diinta ilah inaad wax ka bartid oo wax uga tartid weeyaan ayib way kuu ducaynaysaa marka raximka iyo qaraabadii aad xiriirisay maalinka qiyaame jidka siraad bayna kugu sugaysaa wuxuu kaloo nebigeennu sheegay cimriga bani aadamka qaraabadoo la xiriiriyaa way siyaadisa aad bay dadku u jecel yihiin cimriga dheer meeshii lagaga dheerayn lahaa waa qaraabo xiriirintee xidhiiri wuxuu saddexaadoo nebigeennu sheegay xoolaha ayaa ku bata qaraabadoo la xidhiiriyo wuxuu afraadoo nebigeennu sheegay qofka qaraabadiisa xidhiiriya ehelkiiyo qaraabadu inay jeclaanayaan kulli waa wax bani aadamku jecel yahay wax dadkaagu kugu jeclaanayaan duunyaduna kuugu barakoobayso da-da iyo cimriguna uu kugu dheeraanayo maalinkii qiyaamo ilaahay loo hortaagan yahana jidka siraad kugu sii sugayo oo wax kuu taraya waxaasi wax la fuudaysan kara ma ah sidaa ogeed qofkii ilaahay ee aakhira rumaysan qaraabadiisa haa xiriiriyo maka markuu nebigu joogay sal alla calahi wasalam waxyaalihii lala soo diro dadka kala hadlaya ka mid ahayd oo ilaahay la soo diray falyasil raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo qodobka ugu dambeeyo saddexaad haddaad ilaahay iyo aakhira rumaysan tahay laba mid un samee wax saddexaadaha samayn aamus shib iska dheh af daboolan waa dahab bay soomaalidu yidhahdaan shib iska dheh ha hadli haddaadan daynanoo hadlaysid wax khayr ah oo ajar iyo abaal lagaaga qoraya ku hadal hawl aada u adag weeye hawshaasi qofka ilaahay u fudaydiya maahane inaad iska aamusnaatid wixii mubaaxa waa lagu ogolyahay laakiin sharka ka aamus ha ku hadlin shar haddaadan sharka waxa weeyaan eh, ama khayrka ku hadal ama sharka ka aamus labada mid u samey wax saddexaad ma jiraan wax shara inaad ku hadashid fasax uma qabti sharca sidaa ogeed baa nabigeen wuxuu leeyay man samata najaa qofka aamusay waa badbaaday sharka qofka ka aamusa oo xumaatada ka aamusa qofkaasi waa qof badbaaday waasalaamatu laa yacdiluhaa shay bay culimmadu yidhaahdaan nabadgelyadana waxu dhigmo ma leh bannaankiisa mara maradiisa geed ma qabsato marka carabkaaga ilaasho subax kastoo waagu baryo xubnaha intooda kale waxay la hadlaan carabka waxay leeyihiin adaannu kugu xidhannaha haddaad toosnaatid waa toosnaanaynaa haddaad xumaatidna waannu xumaanaynaa ee ilaahay nooga baq carabow carabkaaga ilaasho oo falyaqul khayran aw liyasmut ama khayr ha ku hadlo qofku ama ha aamuso carabkaaga ka adkow xadid oo ilaali xadiid waxaa jira culummada qayb ka midu ah ay sugayaan sida sheekh naasir oo kale raxmatullaahi calayh nebigii iyo saxaabada maalin socdaal iyo safar galay carabtuna dhaqan waxay u lahaan jireen marka la socdaalo in la isu khidmeeyo la isu adeego cumar iyo abuubakar baa inuu u khidmaynayay markaasaa markii la qayluushanayay waxay ku yidhaahdeen cunto iyo wax noo samee <coughs> nin daallan buu ahaayo siday u soo socdaaleen ula soo socdaalay markay gameen baa isna ka feergama hadhowbay waxay soo tooseen khaadimkii la rabay inuu cunto ayagoo ubisagoo u bisleeyay ay soo toosaanoo asaguna hurda aan waxba u qaban isagoon maqlayn bay waxay ku yidhahdeen gurigiisii inuu joogaad madaasu u hurdo way toosiyeen orodoo nebiga u tago bal iidaan iyo wax nooga keen bay yidhaahdeen ninkii nebigu uu tago waxa l waa lagu soo salaamayay nebi allow cumar iyo abubakar baa ku soo salaamayey iidaanna waa kaa dalbanayeen markaasuu wuxuu ku yidhi salaantii waan ka qaaday waxaad ku tidhaahdaa iidaankay raadinayeen way heleenoo way cuneen waxna maysan cunin markaasay yaabeen rasuulka ilahi baa tageen rasuulka ilaahi iidaan iyo cuntaan kuusoo dirsanna adna waxaad leedaha waxbaad cunteen xaggee markaasuyo walaalkiin hilibkiisaad cunteen waa abubakar iyo cumar waxa lala hadlay ilaahay baan ku dhaartay hilibkiisii baan gowsihiinna uga dhex jeedaabi markaas yidhaha nabiga ilaahayow waan khaldannaye ilaahay dembi dhaaf weydiisu yidhi idiin weydiin maaye asagu ha idin soo asaga khaladka ka mid gelin oo asagoo hurda ereygaa ku mid odhan asaga istixlaal ka dalbay nebigu sal alla alih wasalam abubakar iyo cumar inay heerkaa dareemaan maxaa gaarsiiyey waa hal erey oo afka ka soo baxay bas nin saaxiibkoodan ay ku yidhaahdeen gurigiisi inuu joogo baad moodaa si u seexday ninkii safarkaayo cuntada lakari lagu yiraa ma ah sida awgeed carabkeenna aynu ka adkaano aynu kontaroolo dadka yanay caayin yaynaan caayin dadka yaynaan xaman yaynaan wax ka sheegin waxaadna ogaataa qofkaad caayaysid xasanaadkaad u badinaysaa aduguna xasanaadkaagiba asaga siinaysa waxba kala tegi mayse hebel baasaana xagguu maray waxaanuu yahay waxa aad sheegaysoo dhan akoonkiisa aakharo xasanaadka ah baad usii buuxinaysaaye wax ilaahay abuurtay asagaa kaga qaadi mayse adin unbaa dhib isu geystay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ruuxi kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi maalinkii alaakhiri ee dambe falyukrim ha karaameeyo ha maamuuso dayfahu martidiisa waman ruuxi kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi maalinkii al aakhiri ee dambe falyasilhaa xidhiiriya raximahu qaraabadiisa waman ruuxi kaana ahaada yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe falyaqul ha ku hadla khayran wanaag inuu hadalkaanu khayr yahay maxaa lagu garan karaa sharciga ilahay baa loo bandhigaya aw liyasmut ama ha aamuso wixii shar iyo dhibaata kasoo gaari lahayd ha ka aamuso rawaahu albukhaariyu wa muslim alxadiidu saabicu wahalaahuun xadiidka soddon iyo toddobaad can abi mascuudin albadriyi waxaa laga wariyey alansaariyi albadriyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi dacaa wuu u yeeray rajulu ninbaa wuxuu u yeeray annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam ninbaa nebiga u yeeray muxuu ugu yeedhayaa liطacaamin raashin darti raashinkaasoo sanaca uu u sameeyey hu raashinkaa lahu nebiga sala allahu calayhi wasalam khaamisa khamsatin shan ruuxii shanaynaya xaalo uu yahay nebigu shan ruux buu nebigu afar ruux buu shan ku ahaa adiga iyo afar kale ii imaaday nebi allow fa tabica waxaa soo raacay hum ayagii nebiga iyo afartii kale rajulunin kaloo aan cidno u yeehan falammaa goortii balaqa uu nebigu soo gaaray albaaba guriga albaabkiisii qaala wuxuu yidhi annebiyu nebiga wuxuu ku yidhi lahu ninkii martiqaadka fidiyey inna haadaa ninkan lixaad ittabacanaa na soo raacay buy fa in shi'ta haddaad doontid an taadana inaad u fasaxdid lahu asago inuu gurigaaga soo galo martiqaadka uu wax nagala cuno fal amru ilayka wey ama fafcal jawaabtii baa xadfan waxaa rabti samee wa in shi'ta haddaad doontidna rajaca wuu noqonayaa maadaama waadan adigu u yeedhan qaala ninkii ansaarigaha wuxuu yidhi laa maya bal aadanu waan u ogolaanayaa lahu asaga yaa rasuulalahi rasuulkii allow inuu soo galo idinla cuntayaan u fasaxayaa rawahu lbukhaari wa muslim ninkan ansaariga ahoo nebiga marti qaaday kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu shucayb abu shucayb baa la odhan jiray wuxuu ahaa nin hilible ah oo hilibka ka shaqaysta nin addoonu lahayo hilibkaa marka uga shaqeeya addoonkiibuu la hadloo wuxuu ku yidhi nebi moxamed baan maanta soo arka waxaana wejigiisa ka dareemayaybu gaajo aada u badan inuu nebigu gaajaysnaa sal alla alih wasalam waxaan rabaa inaan u soo yeero asaga iyo afar ruuxoo kaleeto cunto sii same wuu u soo yeera marka nebiga iyo dhowrkeennin ninkaanaa marka iska soo raacay oon cudno u yeehan waxaa isweydiin mudan nin saxaabi ah oo gob ahoo wanaagsan cunto iyo acaam aan cidna lo ugu yeeran inuu iska soo raaco seebuu ku hindis waxay culimmadu leeyihiin adilou haystaa ninku nin cidlo taagan oo laf cotoobin ku haya maahane meelo uu adilo iyo wax ka urinayaa jira oo waa maxay laba waxyaalood labadaba wuu deliishanayaaba yidhaahdeen kow wuxuu maqlay nebigoole acaamu litnayni yakfii alaaa laba cuntadii loogu talagalay saddex ruux buu ku filan yahaa saddex wuxuu loogu talagalay afar buu ku filan yahaa afar wuxuu loogu talagalay shan buu ku filan yahaa alilaahi kii shanaad baa tee raac inuu adiladaas dugsanaya waa suurtagal waxaa labadoo suurtowda gacanta nebi moxamed meelay gashay baraka laga waayi maaye waa kollay waa barakaysan tahay ujeeddadiisuba inaysan ahayn cunto ee nebi moxamed gacantiisaa maanta barakaysa ay tahay nacfiba uusan raadinaynba wayna ku badan tahay saxaabada nebiga qaabkaasoo kale inay sameeyaan gabar baa waxay nebiga u keentay maro wanaagsan oo ay gacanteeda ku soo hagaajisay markaasay tiri adaan kuu soo sameeyey saad u labisatay intuu nebigu tegey buu soo labistay markaasaa nin saxaabiyu inta arkay wuxuu alla maxay qurux badanta markaasaa nebigu wuxuu fahmay ninkaanu marada inuu rabo intuu tegay u soo laalaabay buu yidhi hoo qaado saxaabadii baa ninkii dhagaha ka raacdoo canaanaysay canaanato waxaa lagu yidhi waad ogtaha nebi moxamed wax laga hunguriyeyey inuusan diidaynin waxaadna ogtaha nebigu inuu u baahan yahay maradaan oo uu rabay maxaa ereygan kaa soo bixiyey waa nebiga waxaa loo keeno hadiyad ahaanta lagu keenay aduu leedahay qurux badanayoo afaarahda ku geliyey waxaan rabaa buu yidhi maadaamay jidhka nebi moxamed taabatay inaan barakaysto ayaan rabaa buu yidhi markaan dhintana la igu kafno halkaasuu tigsanhayaa arad iyo mare iyo waxaasba ka fakari maayaba xadiidkani wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob dhowrkaa qodob waxaa ka mid ah qofku hadduu rabo dad inuu u yeedho martiqaad ugu yeedho inay bannaan tahay oo u bannaan tahay inuu xadido adiga iyo afar qof oo kale adiga iyo shan qof oo kale inuu odhan karo bakhaylnimana aysan ahayn ee ay ku xidhan tahay cidduu maanta raba inuu karaameeyo ama ay ku xidhan tahay awooddiisa haddii awooddaadu iska yar tahay inaad isxil qaantidna aad rabto dad marti qaadid waad xadidi kartaayo hebel iyo hebel baan rabaa waa odhan kartaa tirsi muxadad ah bakhaylnimana ku tusin mayso wuxuu labaadoo xadiidku inoo faa'iidaynayaa qofkaas wax marti qaadaya laba waxyaalood buu khiyaar u leeyahay dadka uu marti qaadaya inuu into asagu u tago uu soo kaxeeyo iyo inuu cid u dirsado u yidhaahda hebel iyo hebel ha la ii keeno labaduba way u bannaan yihiin wuxuu saddexaad xadiidku inoo faa'iideeyey tawaaducii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waxayna qeybtaasi ku tusinaysaa si kastood bulshada dhexdeeda magac iyo maamuus uga leedahay madaxweyne ama siyaasi ama ganacsade ama waxa wax un bulshada dhexdeeda dadku ay wax bidaan haddaad tahay qof bulshada rayidka loo yaqaanoo hooseeyana uu wax kugu yeero inaadan kasee taagin aad aqbashid nebi maxamed waa bashariyada meeshii ugu sarraysay wey sala allahu caleyhi wasalam nin saxaabiyaho shaqadiisuna ay tahay hilible iyo waxyaalahaas inay asaga iyo addoonkiisu uga shaqeeyo ninkaasaa yidhi maanta martiqaad baan kuu sameeyey wuu aqbalay nebigu sala allahu caleyhi wasalam waa u yimid wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa dadkii xadidnaayoo loo yeedhay qof aan loo yeerin hadduu soo raaco qofkaa dadka u yeertay laba waxyaalood kuu rabo wuu samayn karaa gobonnimada ninka ansaariga uu sameeyey inuu sameeyo oo yidhaahdo soo gal qof walaalkaayahoo toban qof koobiyo toban ku noqday ama shan lix ku noqday wuxuu cunaqaadi waayi mayside inaad ku soo karaamaysid sida saxaabigan oo kale xaq waxaad u leedahay inaad tiraha iga noqo sharcanna xaaraan maah ceebna ma ah inaysan xaaraan iyo ceeb ahayn waxaa ku tusinaya nebi maxamed baa yidhi ninkan wuuna soo raaca adna umaadan yeedhan haddaad rabtidna uu ogolow haddii kalena wuu noqonaya hadday wuxuun ahaan lahayd nebigu waa noqonayaa ma yidhahdeen sala allau alih wasalam meelaan lagaaga yeerin haddaad tagto marka noqon lagu yidhaahdo waxba ha isciilkaambin ha ahir iska noqo faraha ka qaad xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynayaa oan ka qaadanaynaa saxaabigan maamuuskiisa iyo deeqsinimadiisa maadaama labadaa la doorgeliyey dhanka deeqsinimadu ka xigsadayoo laa maya bal aadanuu lahu yaa rasuul allahi waan u fasaxayaa birasuulka ilahi sala allahu aleh wasalam taana xadiidkuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa <clears throat> meesha waxaa ka muuqda qofkii kuu yeeray oo martiqaadka kuugu yeeray inaadan idan u baahnayn gurigiisa xaggee laga qaadanaya kii aan loo yeerin baa nebigu wuxuu leeyahay markuu yimid oo albaabkii yimid kani waana soo raaca haddaad rabtid albaabkaad u fasaxaysaa haddii kalena wuu noqonaya ayagu marka fasax bay u qabeen albaabka inay soo galaan dabcan waa haddii albaabka mar horeeta dadkii lasii kala shaandheeyey laakiin albaab dad ajanabigu ka ay joogaan oo aan laysaga kaa fasixin mubaasharatan waa iska soo gelahayaa maya ayib taana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa can abi mascuudin alansaariyi albadriyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi dacaa rajulu ninbaa u yeeray annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama liطacaamin raashin raashinkaasoo sanaca uu sameeyey hu raashinka lahu nebiga uu sameeyey sala allah alay wasalam khaamisa khamsatin shan shanaynaya xaaluu yahay shan ruux buu kii shanaynayayah fa tabica waxaa soo raacay hum nebiga iyo raggii la socday rajulu nin falammaa goortii balaqa uu nebigu soo gaaray albaaba albaabkii qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii martiqaadka sameeyey annabiyu nebigaa wuxuu ku yidhi inna haadaa ninkan ittabacanaa wuuna soo raacay fa in shi'ta haddaad doontid an ta'dana inaad u fasaxdid lahu asaga macnaha fa'dan lahu wey wa in shi'ta haddaad doontidna rajaca wuu noqonayaa qaala saxaabigu wuxuu yidhi laa maya ma noqonayo bal aadanu waan u fasaxayaa lahu asaga yaa rasuulalahi rasuulka allow rawahu lbukhaari wa muslim alxadiidu athaaminu wathalaathuun xadiidka soddon iyo siddeedaad can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala abuu muusa wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala alla alih wasalam can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam alisti'daanu idanka oo la dalbo halaaun saddex weeyaan fa in udina haddii laguu fasaxo laka adiga macnaa fadkhul gurigii laguu fasaxay gal wa ilaa haddii aan laguu fasixin farjic noqo <clears throat> xadiidkani qisuu lahaa qisadiisuna waxay ahayd abu muusa alashcari oo socda baa cumar ibnukhadaab albaabka ku gargaraacay gowgow hal mara mar labaad buu haddana ku dhufta waa laga furi waaye mar saddexaad buu ku dhufta waa laga furi waay wuu iska noqda markuu noqday buu ka soo daba dircido wuxuu yihi hala iisoo qabto abu muuse abu muuse waa loo yeeray wuu yimid wuxuu yidhi albaabka saddex jeer markaad garacday maxaad u tagta wuxuu yidhi nebigaan ka maqlay xadiidkan alistidaanu istidaanu halaaun fa in udina laka wailaa farjic weligiisna muusan maqal cumar xadiidkanba abu muuse laakiin haya maadaa xadiidkaan nebi maxamed ka maqlaysuyo anaa ka maqlay cid kaaga markhaati kacdaad ii keenaysaab haddii kale kutumayaabi waxaas iyo waxaasaan kugu samaynaya wuu hanjabay cumarna hadduu hanjabo wuxuu ku hanjabay waa meel marin jiri xilkiina isaga haya abu muuse waa isgediye marka hawl baa u taalla imaa oo imaa niman ansaareed oo meel fariisan jiray masaajka ka mid oo majlisul anshaar loo ohan jiray buu u yimi war waa lay hayaabi cumar bnu khadaab bay haya waana ii hanjabay sidaasuuna igu yidhi kulligaya waa garanaynaa nabigaan ka maqla kaasaa noogu yara war wada raacbale abu sacuud alkhudri abu saciid alkhudri so hadeer maynaan soo marayn abu saciid alkhudriga hadda aan soo maray eh, maynaan soo marray hadda xadiiska hore kusoo marray cashirkan hore ugu dambeeyey oo markaa wiil yar ahaa bali orda raac abu saciid alkhudri abu muusa wada socdaa cumar u yimid wuxuu yidhi anaa ka maqlay nebiga siduu abu muusaba uga maqlay sal alla wasalam markaasuu cumar wuu hadla ereygiisi waxaa ka mid ah uu ku hadlay inuu yidhi alhaani safqu bilaswaaq xadiidka noocaanoo xataa dhallinyarada iyo da'yartii wiilashii ansaareed ay nebiga ka maqleen inaan ka maqli waayo suuqa ay mashquuliyi bihi suuqa beecshirada intaan ku dhex jiray baa halkaa xadiis badanoo xadiistii nebiga igu dhaaftay bi sal alla wasalam maanta igu horraysay bi taasi waa qodoboo horay uma maqal xadiidkan tan labaad abuu muusow hal eray baan ku leeyahay abuu muuse waa saxaabiga xadiiskan warinaya cabdullahi bnu qays markaan ku celinayo aan ku markhaati keenso tuhmo adiga aan ku tuhunsanahay kumaanan celinbi waa kuu kalsoonaa nin sharaf laata laakiin waxaan diidanahay buu yidhi ka baqayaa dad badan inay nebi maxamed ku been abuurtaan bi sal alla wasalam kuwaasaan waxaan rabaa arrinkaa celinta aan maanta ku celiya inay cashar u noqoto oo aan nin walba iska odhan nebigaa sidaa yidhi nebigaa sidaa yidhi laakiin adigaa tuhmo kaama qaba buu yidhi xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey markaad guri aad timaadid gurigana aadan lahayn inaad gashinaada rabtid saddex jeer baad waxaad u leedahay xaq inaad gargaraacdid oo idan dalabti haddii lagaa furi waayo iska noqo waxba cuqdad ha qaadi qur-aankeennu laa tadkhuluu buyuutan ghayra buyuutikum guryo aan guryihiinna ahayn ha gelinnina xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha ilaa aad idan dalabtaan oo dadka guriga degganna aad salaantaan ha gelinnina lii gurigaas sidaasaana idiin fiican ka warran haddii la yidhahdo noqda in qiila lakum urjiu farjicuu qofkaad u socotaa wuxuu ku noqo waa igu dib dambeba gurigaaga u imaan maaya ha odhan waxba ha isciilkaambin waxaa laga yaaba qofkan uu mashquulsan yahay ma diyaarsana waxaa mushkilo kala haysan karta waxunbaa u cudurdaar walaalkaa haddii noqo lagu yidhahdo iska noqo qaabkaasaa marka la rabaa <clears throat> waxaa jira xadiis ishaaraya maxaa sideedaba guryaha in idan loo dalbado danta ku jirtaa maxay ta nabigeennaa sheegay inamaa jucila alisti'daanu min ajli lbasar araggaagu wax aan kuu farxin ama meel khaldan inuu ka dhaca la diidan yahayo gurigan waxaa laga yaaba gabdha ajanabiya kaa inay joogaan waxaa dhici karta ninkii guriga alaaba jooga laakiin waa iska dhar yaraystay oo waxbaa laga yaabaaba inuu dhar la yahayba nin gurigiisa iska jooga u yahay dalaq marka haddaad tidhahda reerkii islaameed gurigiisa adoo dhex taagan waxaa laga yaaba reerkii argagaxba inaad ku abuurtid oo wax badanoo aan xalaal kuu ahayn ishaadu ku dhacdo arrinkaasaa la diidan yihi waxaa lagaa rabaa marka albaabka dhinaciisa istaag sii jeenso assalaamu calaykum ma soo galaadhe labadaa eray isticmaal waxaa jira nabiyulaahi moxamed sal alla alayh wasalam oo gurigiisa ku jira guri ku jira baa wuxuu maqlay nin albaabka gargaraacaya ninku marka uu hadlaya wuxuu leeyahay ma soo galaa ma soo galaa a adkhul khaadimkii nebigu meesha taagnaabaa nebigu wuxuu ku yidhi oro ninkaa inta u tagteed facallimhu listi'daan qaabka guryaha idanka looga dalbabar buyi ma yaqaane waxaadna ku tidhaahdaa ha yidhaahdo assalaamu calaykum ma soo galaa ah. show ninku ereyga nebigu ku hadlayo waa maqlayaa bannaanka taaganba intaan khaadimku u imaan buu kala hormara marka markaasuu assalaamu calaykum ma soo galaa ah. soo gal buu nebigu sal alla wasalam marka maxaa la rabaa assalaamu calaykum yaa waaye markii lagu yidhaahdo waa aniga lama rabo adigu man anta war waa la yahayo fura war hadda yaa taha cadowgii guriga ku socdoo laga yaabo inaad eh, xabadba ka ridi lahayd baa laga yaabaa waxa lagugu yaqaano ama magaca ama kunyaho bulshada dhexdeeda aad caanka kaga taha sheeganaysa hadday kunyo tahay hadday magac tahay waa hebel hebelaha laga furo nin saxaabi oo sacd ee la yihahda sacd ibnu cubaada oo qaali ah baa bukhaari wuxuu adabulmufradka wariyaa nebigaa isaga iyo saxaabo kalea isa soo raaco ninkan gurigiisay soo aadeen markay gurigii yimaadeen baa nebigu gurigii karkaraa assalaamu calaykum ma soo galla ah waxba lama maqlaayo assalaamu calaykum soo galla waxba lama maqlaayo assalaamu calaykum soo gallaa saddex jeer markuu nebigu ereygaa ku celiyey buu wuxuu yidhi mas-uuliyaddeennii waa gudanaye ina keena markaasuu albaabka furaya kaalaya nebigaa wuxuu yidhi war maxaa kuu dhacayo dee maxaa jiray markaasuu wuxuu yidhi mar kastood islaanta islaanta waa kaa radinaya laakiin ducadaadan raba inay isaga kaa socotabi aniga reerkaygabi assalaamu calaykum nebi maxamed ciyaar ma ahabi bahashaa ducadaaho barakadaha waxaa rabay buu yidhi inay igaarto aniga iyo ehelkaygo y badato haddiidaan iga noqon lahayn xataa macnaha wuu iska sii wadan lahaa calaykum salam hoos u leeya marka assalaamu calaykum soo gallaa soo galo male lakin muxu ley wacalaykum salaam assalaamu calaykum soo gallaa assalaamu calaykum salaam ducadaa nebigu ku socotuu raba la aamusan yahay shib marka munaasabadu waxaa weeye reere islaameed gurigooda markaad timaadda idaan dala waxaa khalad ah inaad meelaha daldaloolka ka fiirso tiraha ma soo gallaa maxaad soo gashaa waaba ku dhex jirtaa guriga ishaadi baa dhex gashay oo gabdhihii laga yaabo diracyada iyo garbasaarahooda yarka inay qabeen oo aysan timaha qawanayn baad aragtayba marka waxaa la rabaa ka leexa albaabka dhinacka isaga waxba fiirin ma soo galla asalaamu calaykum laka hormari can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alisti'daanu idan dalabku alaatun saddex weeye saddex jeer baad albaabka xaqu leedahay inaad garaacdid fa in udina haddii laguu fasaxa laka adiga macnaheedu waa maxay gal inaan saaxiibna maalin guri isu raacna markaasaan saddex jeer gargaraaca waa la iga furi waaye marka feer buu inta ula tegay gurigii albaabkiisi buu ku garaaca isla markiiba waa nalaka furo marka waxaan ku niyo khalad baa samaysa saaxiibow saddex jeer haddaan inta garaacnay lainaga furi waayo maxaa saa u samaysa garaacitaankaagaan naxiif ahaa tabcaan ahaa buu nebiguna wuxuu yidhi almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allaahi min almu'min adaciif mu'minka qawigaah xooga badan baa ilaahay ka jecel yahay mu'minka daciifka ah wakaas albaabka lagaa fura gelbiyo marka oo ila kaftamahayey fa in udina haddii laguu fasaxo laka adiga gurigii gal wa ilaa haddii kaloon laguu fasixin farjic isaga noqo albaabkaas rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi